الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labiyo tobnaad ee ka mid ah kitaab الradd calى اljahmiya waxaynu ku soo jiray gebagabadii baabkii istiwaaءu الrabi subxaanaه wa taعaalى calى اlcarsh wa culuwuhu calى khalqi waxaa ka sii horreeya oo soo dhammadoon soo maray baab اlcarsh ihbaat اlcarshi lilahi subxaanaه wa tacaala baabkii labaad oo istiwaa اllahi calىa khalqihi dhammaadkiisi wey qaala abu saciidin addaarimi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi fafii qowlihi tabaaraka wa tacaala hadalka ilaahay waxaa ku jira laa tufataxu lahum abwaabu الsamaa dalaalatun caddayn baa ku jirta daahiratun muuqata oo ah ana allaha subxaanaه wa tacaala fowqa الsamaa ilaahay inuu cirka ka sarreeyo lianna abwaaba الsamaa'i cirka albaabadiisu inamaa tufataxu waxaa un loo furaa liarwaaxi اlmu'miniina mu'miniinta naftooda iyo ruuxdooda waxaa kaloo loo furaa walirafci acmaalihim acmaashooda in la kor yeelo ila اllahi ilaahay subxaanaه wa tacaala xaggiisa loo kor yeelo minhaa xaggee laga kor yeelahaya walirafci acmaal اllahi minha min alanfus ama minha min alardi laga kor yeelo walimaa siwaa dalika intaa inaan ahayna waa loo kor yeelaa wey asbaabtu ayb asbaabta loo furo abu الsamaa liarwaaxi اlmuminiin labo lirafci acmaalihim il اllahi subxaanaه wa tacaala minha min الsamaa aw minha min alabwaab marka siyaaqa inoogu dhowan damiirkuu celin karo waa in samada loo celiyo ama albaabada albaabada marka la furo ayaa acmaashii la marinhayaa wey ama samadii marka la furo ayaa acmaashii la gudbinhaya ila اllahi loo gudbinaya waxaa kaloo loo furaa walimaa siwaa dalika intaa waxaan ka hayna waa loo fura oo mima kii ka mida yashaa اllahu subxaanaه ilahay uu doono sheekh wuxuu uhi faida kaana maca almeyit ilahay hadduu meydkaba la joogo faida kaana allahu maca almeyit wاlcaamili binafsihi fi اlard iyo ruuxii naftiisaba u shaqaynaya ilaahay caabudaya dhulka joogayba hadduu rabbi la joogo failaa man yucraju biarwaaxihim waa su-aal meesha ku jirtoo laazim ah oo jahmiyadu inay ka jawaabaan looga baahanya laakiin laqad asmacta low naadayta xaya walaakin laa xayaata liman tunaadi fa ilaa man axadkee xaggii baa loo koryeeli yucraju loo koryeeli ama loola kori biarwaaxim ruuxdu haddii ilaahayba meel walba joogo oo dhulka joogo oo caabidka uu la joogo oo caamilka la joogo meel walbaba uu joogo arwaaxdan iyo acmaasha xaggee loo wadaa iyo acmaalihim acmaali cibaadi wاlmuminiin walima tufataxu abwaabu الsamaa'i maxaybaa loogu furay albaabada samada liqowmin qolyo wa tuqlaqu can aakhariina qoyaan looga xidhay oo looga xanibi idaa kaana allahu hadduu rabbi yahay bizacmihim beentay sheegeen marka la eego fi lard dhulka hadduu rabbi joogo maxaa albaabada samada qolyana looga xidhay qolyana loogu furi ilaahay meel walba waa joogaa cid walbana waa la joogaaye wuxuu idhi sheekhu wamaa mansilatu qowli illaahi caza wajal ilaahay qowlkiisu xaggee buu degahayaa cindahum cinda almucailati اljahmiya aayaddu xaggay qaban macna la'aan bay noqonaysaaye id laa tufataxu lahum abwaabu اsamaa ayb idaa mise id baa idiin dhigan aniga idaa baa ii qoran alifkan baa go-an daalku wuu kor dhaban yahay marka maxaad id u tidhaahdeen mise waa idin reeban yahay ayb sidaas wey wamaa mansilatu qowli اllaahi caza wajala cindahum idaa laa tufataxu lahum abaabu الsamaa markaan albaabada samada gaala loo furaynin iyo arwaxda loo furaynin aayadda macnaha sheegtay xaggay qaban ila idinku waxaad tidhaahdeen jahmiyo ilaahay meel buu joogaaye aayaddu maclaan bay ku soo boodaysaa sheekhu wuxuu uhi faman aamana bihada اlqur'an qur-aanku ruuxu rameeye aynu haysanno alladii qur-aankaasu ixtajajnaa aanu xujaysanay minhu xaggiisa bihadihi اlaayaati aayadihi aynu soo sheegnay oo wasadaqa rumeeya hada rasuul اlkariim rasuulkana rumeeya lagu soo dejiyo qur-aankan asaga ah alladii rasuulkaasoo rawayna aanu ka warin canhu xaggiisa hadi riwaaya axaadiia aanu ka warin laazimahu ruuxa waxaa ku laazimaya aliqraaru inuu ictiraafo ogolaado biana allaha subxaanaه wa tacaala bikamaali ay bidaatihi aw bawsaafi kamaali ilaahay oo macasifaadkiisii ah daatiga ahaa ama ilaahay daatadiisu fowqa carshi carshigiisay ka saraysaa fowqa samaawaati cirarkiisay ka koraysaa wailaa ruuxa aan intaa aaminin falyaxmil ha qaato hala dhaqaaqo qur'aanan qur'aan hayra haadaa kaan haysana aan ka ahay fainahu ninka asaga hayru muminin bihaada qur-aankan ma rumaysne haddii aayadihii ku qoraa ee qur-aanku cadeeyaba uu diidan oo dafirsan yahay hadee qur-aan kale ha raadsada wa isku qur-aan ma nihin warkaasi wuu cadyahay wuxuu ihi imaamku wa mimaa yuxaqiqu waxyaabaha hirgelinaya qowlana madhabkanaga waxaa ka mid a oo yubtilu burinaya dacwaahum min alkhalqi khalqiga uu kaga xijaabto fowqa samaawaat اlculaa ilahay uu ka xijaabto khalqiga fowqa samaawaat culaa samaawaadka korkooda asagoo ana uu iska xijaabo xijaabkaasna waa xaajis u dhaxeeya oo daati ay mxuah makhluuqa oo u dhexeeya alla iyo makhluuqaadkiisaa loo jeeda ma aha xijaabkii inaga ina khuseeyey ee nafteenna ku jiray annagoo halkanba iska fadhina maxjuubun baan nahay ilaahay subxaana wa tacaala xaaliya maxaa yeelay xijaabka laakiin waa xijaab nafteenna aan ka baxsanayn dacfigeenna iyo cajzigeenna iyo awoodyaraanteenna ilaahay ma arki karo marka xijaab macnawi ah iyo mid xisyaba hadda inaga waa ina saaran yahay kaa maaha midka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa xijaab makhluuqa oo bayna alkhaaliqi wlmakhluuqaad u dhexeeyo iman doona kaasuu sheekhu ujeedaa ixtijaab اllahi baa ka mida min alkhalqi ay min khalqihi jamiica fowqa samaawaat cila samaawaadka sare korkiisa isagoo ah uu khalqigiisa iska xijaabay wayna iman doontaa insha allahu tacaala waxaynu soo maray abwaabtii intaanan ka bixin baabkan abwaabtii adilatu culuwilahi calaa khalqihi waa inagu soo maray inay sideed iyo toban albaab yihiin sideed iyo tobanka albaab waxaynu soo tilmaannay afar iyo toban albaab maxaa inoo dhimanaa mise شhan iyo toban baanu soo mar habeenku u dambeeyey mid baan ka dabageyn afar iyo toban habeenku u dambeeyey sheekh cabdiraxmaan waad maqnayd baan umaynaya midka afar iyo tobnaad aan ka dabageynay muxuu ahaa taradudu nabiy llaahi muusa maxamed calayh الsalaaةu wasalaam bayna اllahi wa bayna muusa oo tustay culuwi ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu jahasaa jiro midka شhan iyo tobnaad wa atasriixu biاkhtisaasi bacضi اlmakhluuqaati biannaha cindah atasriix biاkhtisaasi bacضi اlmakhluuqaat in aayaduhu ama axaadiistu ay caddeeyeen makhluuqaadka barhkood ilaahay agtiisa inay gooni ku yihiin cindiyaة اlmakaan wa ana bacضahaa aqrabu ilى اllahi min bacضi ka qowlihi tacaalى ina اladiina cinda rabbika وqwlihi tacaalى wlahu man fi الsamaawaati واlأrضi wman cindahu laa ystakbiruuna can cibaadaته walaa yastaxsiruun wqowlihi calayhi الsalaaةu wasalaam kitaabkii ilaahay uu qoray uu agtiisa dhigay uu ku qoray ina raxmatii sabqat غadabii nabigu wuxuu ku sheegay xadiidka asaga inahu cindahu calى اlcarsh kitaabka sidaa lagu qoray inahu cindahu calى اlcarsh hada اlcindiy kharajaahu fi صaxiixayn midka lixiyo tobnaad albaabka lixi tobnaad wa atasriixu birafci اlaydi il اllahi subxaana wa tacaala adilo caddaysay baa marka la kor yeelhaya la ducaysanaya sida aynu leenahay ilaahay baan xagga sare ka baryaynaa in allaha yastaxyi min cabdihi idaa rafaca ilayhi yadayhi an yarudahumaa sifran khaaibatayn ahlu sunan baa soo saara xadiis sugan wey midka eh, iyo adilada lamidka ah baabka toban التصريح بنزuله كuلa layلة إلى سmاء الدuنيا waa baabka soo socda iman doona baعda baab ayb adilada ku timid howlaha iyada ah التصريح بنزuلihi سubحaanaه وaتaعالى كuلa layلة إلى سmاء الدuنيا iyo adilada lamidka ah midka sideed iyo tobnaad u dambeeya wa التصريح برؤيaة المؤمiنiiنa للahi يوم القيامة في الجنة min فوقهم adila cadaysay ilaahay subحaanaه وaتaعaaلى in muminiintu ay arki doonaan maalinka qiyaamo jannada gudaheedana ay ku arki doonaan iyagoo jooga xagga sara inay ka arki doonaan ilah ka sarreeya subxaana wa tacaala axaadiis dhowra ah ku timid minha xadiidu jaabir baa ka mid ah ibn cabdillaah adiladaasi siddeed iyo tobanka albaab lagu uroriyey alimaam ibnuqayim muxuu ihi eh, ibnuqayim shamsudiin idaa busitat afraaduha kaanat alfa daliilin calaa culuwi illaahi subxaana wa tacaala adiladaas siddeed albaab baan kuu sheegay haddaan fidinno oon faahfaahinno إdaa buسطت أفrاaduha kaanat ألفa daliili عalى culuو الlahi عalى khalqihi واstiwaaءi عalى carshihi fataraka الjahmiyaةu dalika kulahu waraduuhu bilmutashaabihi min qowlihi tacala wahuwa macakum aynamaa kuntum wa biqowlihi laysa ka milihi shay aad buu u naqdiyey intaasoo daliintii laga tegey yaa haddana wahuwa macakum waxaa lagu dhegan yahay iyo laysa ka milihi shay wahuwa samiic lbasiir waxaa weeye kitaabkiisa iclaam lwaaqiciinka mujaladka saddexaad laba boqol toban iyo ko dabcadan dambe daarulfawaaid weyne qiimaha badan midaas sideed tobanka baabba ka akhriya iyo nuquusha haddaad u baahata intaa aynu kaga gudubno ilaahay subxaanahu wa tacaala imaamku si tartiiba ah wuxuu u socdaa fanni ah mar kore wuxuu ka soo bilaabay ibaat اlcarshi lilahi subxaanaه wa tacaala muqadimadii dheerayda ku saabsanayd arartii ku kalifta kitaabku inuu alifo iyo salafku siday oga digi jireen kalaamka iyo ahlukalaamka bidacda qur-aanka ilaahay qiimihiisii iyo meeshuu ka jooga diinta qur-aanka intii u horraysay beenaysay gaalada ahayd kuwa hadda jooga waxay qur-aanka arartaa markuu ka soo baxay baabka koobaad muxuu ka dhigay ibaat اlcarshi lilahi subxaanaه wa tacaala carshiga haddii la sugay kadibna istiwaaء اllahi calى اlcarsh yani waa tartiib fani ah kadib wuxuu u gudbay haddana baynuunadii inuu sugo baa-inu min khalqi baab اlاxtijaab intaa markuu israaciy wuxuu sugi doonaa nuzuul sifaat ficliyu sug haddana bilaabi doonaa ilaa isagoo caali haddana inuu eh, samayn karo nuzuul iyo afcaal asaga marka laayaqu ah ayib tiibu u gudbay saa darteed carshiga ilaahay dadka inkira ama culwulahi calaa cali carshiga inkira salafku ridwaan ullaahi tacaala calayhim eh, bacdamaa dadka ay u caddeeyeen axkaamta qur-aankuna uga caddeeyey way gaalaysiiyeen dadka ayaga islaamka inaysan ku jirin bay caddeeyeen islaamka inaysan ku jirin bay soo caddeeyeen imaamkuna waa ka hadlay khaasatan masalada culuwullahi calaa carshi ama istiwaaga markuu marayay waad soo marteen baan filhaya waxaa isweydiin leh ilaahay subxaanah wa tacaala inuu carshi leeyahay qur-aankii sunnadu iyo ijmaacu ahli اlcilmi wixii ahlulbidac iga daayey ayaa caddeeyey ilaahay subxaanaه wa tacaala in khalqigiisa uu ka sareeyo oo carshigiisa uu ka saramaray qur-aankaa qaadan dhigay sunnaduna way ka sii daysay ijmaacu alculamaana halka waa maray laakiin yaa tura maxaa u daliil ah ninkii intaa dafira inuu gaal yahay waxaad ku sugteen carshiga rabbiga bidaliil waxaad ku sugteen ilaahay istawihiisa iyo culuwu calىa khalqi badila garanna idinkuma haysano falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey laakiin wadaad allow maxaa uu daliila intaa ninkii inkiray inuu gaal yahay su-aasha waxaan rabaa xerowga ama maangaabka ah in wax ku fahmo ninkii asagoo diraca ee fariid ah hawl u taalla ma aha baryahan dambe ayaa qolyo meelay u dhaqaaqaan garan la inay jahmiyadu ku biiraanna waa ku cuslaatay inay qolyihii durbaan dhabanhaya raacaanna waa la foolxumaatay inay sidii salafku wax u taqiiriyeen ay ku dhagaanna waa ku cuslaatay sidii ninkii la yidhi aabbahay hooyada waa la wada cadaabay laakiin kee lagu bilaabaa soomaali baa hadal kula baxdaan u malay dabkaa oli lahay hooyada iyo aabbaha waa lagu wada tuuriye laakiin ma duqaan ku bilownaa mise hooyaan ka bilownaa wuxuu hi afbaan ka kala hayaa haddaanan la iska daynaynin kii lagu bilaabi lahaa af baan ka kala haya marka wadaadda hadda af kala hay sidii tukadda cardaaqay dhibka hay dhibka haysta wey maxaa godka marka horeba geliyey god idan waa takfiir bilaasim ogaada hadda waxaan jirin baa laydinku akriya takfiir bilaazim wey adiladaa ninka inkira waxay tusayso maxaa ka laazimhaya inuu beeniyey takdiib اlqur'an wa takdiib اllahi waa maxay kufri wey ninkaa ta'awushay ee wax ta'awulanaya ee istiwii awilaya ee culuwii awilahaya ee carshiga awilahaya tawiilka asagaa salaf ma aqbalin waxay u arkaan inuu yahay takdiib likitaab اllah walisunati rasuuli اllah waliijmaac الصaxaabati wataaric fakafaruuhu laakiin ma soo helaysa haddaad indhaha biyaha ka keento aayad ku odhanayso aayad ku leh man lam yuqira biأna اllaha اstawى calىa carshihi fahuwa kaafirun qur-aanka ka keena waan u fadhinaa caawa loo kala dareeri maaye miyaad ku haysaan waan haynaa miyaxa ka yeedh mise maya un baad leedihi xadiiث isiiya man lam yuqira bأna اllaha calىa واrtafac calى اmakhluuqaaت fahuwa kaafirun keena miyaad haysaan wadaadda allow xagga waxaadna odhanaysaan alkufru xukmu شharciyu yuؤkhadu min adilaة الsharci gaalnimadu iyo gaalaysiintu waa xugum sharci ah alliya rasuulkiibaa looga dambayn haddaan alliya rasuulkii shaygan kada aysan gaalnimo ku sheegin gaalnimo lagama dhigi karo warka ma isku khilaafsannahay wadaaddo allo waxba ha wareegeysanina ka keena kitaabka ilaahay iyo axaadiistii suubanaha iyo ijmaacii saxaabada taabiciinta intaa ninkaan qirin waa kaafir ma haysaan kama keeni kartaa anuguna waa ka soo waayey wadaadda isqaaday isdhigoo dacardaaqena waa ku daaleen haadaa waa maxay waa laasim daruuri ah waa laasim daahir ah ninkii intaasoo aayadoo isdaba gashay intaasoo xadiisoo dhabaabiciyey iyo saxaabada meeshay mareen yidhi ma ogeli maxaan leenahay maadan rumaynin waad beenisay war waan rumaysnahay laakiin waan awalanhayaa war qur-aanka madaxaan saaranhay baan leeyahay laakiin maxaa igu dhacay alraxmaanu cala carshi istawa maxaan ka lehay istawlaa waad fahanteen baan u maray nink hada almuawil cinda asalaf waa mukadib hada almutaawil cinda asalaf waa raadun likitaab اllah waman radda alqur'aana faqad kafar qiyaaskaas daruurigay ratibayaan aayadaha iyo adilada ninkii beeniyey ee dafiray faqad kadaba الqur'an وman kadaba الqur'an faqad kadaba allah subxaanaه wa tacaala way iska cadda hawsha iyada ah laakiin marka ay zaydiye dhagaha kaaga kaadido kadibna aad moodo baxi xaqiiqi ah oo tirada laazim laazim lagaa caydhiyo halkaa un baad soo fadhiisaan ad fahantaan isku daya waadhoweyd ayaa qolyo maqaalaad meelaha wax lagu qorqore la qudqudeeyey yaa waxay dhaheen markaan su-aashaa weydiiyey waxay yidhahdeen waxaa udelila takfiirintooda ijmaac waraqaadkaba ma soo fahmay ninka asaga u sharxan u sharxan fahma waa ijmaacu muxuu xujo kugu noqdaa marka uu kaa horeeyo hawshaa iska fahma haddaan inagoo taabiciina isqabanna masalaa isku qaban atbaacu taabiciin baa masale isku qabtay xerti ka dambaysay baa fooda isgelisay innagaa maanta ishardinay ijmaac iima daliishan kartid ummadda inteedi kaliba wadoo dhinac kaa martay waa baail anaaba taagane ma gashaanti baan ahay inoo aamusa marka lamheri waan diiday ma ogel hawsha ayada sifaatka in la inkiraa ay bilaabatay ee qur waa makhluuq la yidhi nimanka yidhi waa taagan yihiin waa niman muslimiinta ka tirsan oo culamaa oo mujtahidiina aqoontoodu meelay dhan tahayba inaad hesho ijmaac ka horeeyo oo yidhaahda man qaala bikhalq اqur'aani fahuwa kaafir saxaaba miyaad ka haysaan maba jirinba ijmaac guntame ma jiro hortood fii hada اlqadiya waa maxay inuu qur kalaamullaahi yahay ayru makhluuqna yahay saxaabadii iyo taabiciintii waa laga heli haddaa doonta ijmaac waya dheh kuguma haysto maxaan kaa rabaa waxaan kaa haya waa maxay qur-aanku waa makhluuq ninka yidhaahda waa kaafir wadaaddaha ijmaace waxay ijmaaceen xilligii ay muranku bilowday walaa yuxtaju calى اlmujtahidi ilaa biijmaaci qablahu ninka mujtahidka farbaa u taaganba kaama yeeli ibn cabaas baa maslaةulcaw far ka taagta haben dhawood baa marayseen isagoo diidan oo taagan cumar iyo saxaabadu ma ijmaaci karaan in ijmaac abubakar iyo la soo hela mooye raggu uu la joogay hadday israacaan kulligood ay farta u taaganta weligi ijmaca guntami maayo hawshaa inaad ku baraagutaan wey masaaئisha ahlulbiduca ay salafiyada ku khilaafeen waxaad u deliishan kartaa ijmaac ka horeeyey khilaafkan laakiin ayagoo taaganoo murmahayo sifaadka awilhaya axaadiitii kala tuurahayo wax kala fiiqahaya warkiina waxba lagama dhegaysina ajmacat اlummatu calaa anakum kafara ma dhihi kartid waa aqoon gaabni weeye aan la fahmin usuulka iyo diinta midna aan la fahmin ijmaac اlumma macsuuma mooye daa'ifa min alumma ijmaaceedu wain kaanat alagariya ijmac ma aha boqolkiiba sagaashan hadday meel marto boqolkiiba tobanna farta taagato maxaad leedihi qoli mudda wuxuu yidhi marka nimankaas ijmaaca lagu tirin maayo ma waxaa lagu ijmaca inay gaala yihiin waxaa dhi waa ihbaatu shay binafsihi yaa ku ijmaca inay yihiin markay ishayeen mise in ka horraysa markay ragga ishayeen bs ku soconaysa waayahaye adgu ijmaacaysaa gaalaysiintayda yani waxyaabaha ku lugoynin ka waantooba hawsha ayada ah mas'aladu salafku waxay u arkaa inay tahay inay tahay laazim daruuri ah ninkii inkira abubakr jiritaankiisa ka warrama sayidina abubakr ma jiro siiisuba naf ilaahay abuurayba ma ahu ku yidhi maxaad leedaha gaal baata maxaa jira wuxuu ku yidhi aayad odhanaysa abubakar ninka inkira waa gaal isii ma heli kartid xadiidku odhanaya abubakar ninka inkira waa gaal ma heli kartid ijmaacku odhanaya he abubakar ninka inkiraa waa gaal ma heli kartid maxaa yeeley maba jira abubakar wax soo inkiray iyo ummad ka hadashay maalinka inkiraaddu bilaabatay iyo balaayadu bilaabatay balaayadaa inkiraadda ah ka hor muslimiin yidhi man ankara wujuuda abibakr fahuwa kaafir ma heli kartid laakiin waxaan ku dhihi abubakar jiritaankiisa ninkii inkara gaal wey lanna jiritaanka abubakar ninkii inkara waxaa ka dhalan inuu inkaray saxaabinimadkiisa inuu saxaabi yahayna ilaahay baa sugay fi suurati tawba laa taxzan in allaha macana id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macana inkaaru wujuud abi bakri ystalzim inkaara suxbatihi waman ankara suxba muxuu radiyey kitaaba rabi اlcaalamiin buu radinayaa iyo waijmaaci salfi اlumma ninka radiyana maxaan leenahay waa mukadib waman kadaba kitaab allahi laazim weeye waa laazim marka inaad fahantaan bay la tahay yaan lidin lugoyni marka haddaad un sidii remiiga tira aayad isiiya oo ninkii waa nagu yidhi ina alqaata xaaraamu kitabka quraan ka soo saara buuri qaadkaan yidhi waa waa xaaraan oo mafaasidiisii hawlihiisii baan u akrinay iyo caafimaadku dhaawic iyo bulshada su u naafeeyo iyo waxoo dhan dhaqaalaha su baab kaasuu iga daaya warkaasoo dhan ilaahay sooma dhihin inamaa xarama calaykum اlmaytata wاdama walaxma اlkhiz in alqaata xaaraaman ka soo saaraba kitaabka qur-aanka yaa ogtahay qaabka haddii loo xisaabtamo way iska hawsha way adkaanaysaa inaad fahanteen baan u malay qur-aanku adiladu shayna waa shay ku cad shayna waa shay daahir shayna waa shay laga istimbaado walow biadila mxuu ahaayey lusuumiya waxay doonaa noqotay taas inaan baraarujawaan rabi ah ku qaldamina kitaab baabki markaan marin culumulahi calaa khalqi intaan soo wadno dhan daarimi maruu zanaadiqa yidhaahdo maruu takfiiriyo soo waday nimanka ayaga ah idan wzindiiqu cinda salaf ashaddu min alkaafir اlsliy in badanna waan ka soo hadla wsha ayada taa marka watiyaa ku bixili kala inaan ka hadlo insha allahu tacaala eh, ee takfiirintii uu soo waday imaamku yaan rabaa inaad fahanto wejigeeda iyo meeshay ku socoto baabulixtijaab wuxuu baab yahay xijaabadii iyo mxuu ahaayey eh, teedidii khalqiga ilaahay uu teedahayay bixujubin makhluuqatin uu ku teedayay